isiya sharafci heeda hohoyaday adabidka haa ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho bulshadu ka dhex tumee cayaaraxow kulan wacan dhegeystayaal idirkiinba meel waa joogtaan si walbood inoo maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka kulanka k n n u doono soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa sabti taariikh waxaa ku aseysan tahay siddeed iyo tobanka bisha februari sanadda laba kun saddex iyo labaatan qodobadaad barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka oo maanta ka dooday dhowr hiil sharciyeed sidoo kalena qaar ka mid a ah ansixiyey waad dhegeysan doontaan golaha aqalka sareeyana waxaay maanta dood adag ka yeesheen hinsharciyeedka hay-adda nabadsugida sirdoonka qaranka oo kasoo gudbay golaha shacbiga iyana waa soo qaadan doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan turkiga weli waxaa lasoo badbaadinayaa dad ku hoos jira dhismayaal burburay toban maalmood kadib dad nool ayaa markaa laga soo badbaadiyey sidoo kale ciyaaryahankii hore ee kooxaha newcastle iyo chelsea ayaa isna la helay ugu dambeyn meydkiisa xilli toban maalmood la weysanaa qodobadaas qodobada nagu soo kordha xubnihii joogtada ahaa warar gudaha iyo dibadda ayaad dhegeysan doontaan anigoo cabdicasiis beeradaha barnaamij kala socodsiin doona cabdirasaaq farsamayn doona mar ku soo dhawaada kulanka k n n dhegeysataan halku dhageedu yahay dhibta aan qabo waxaa ku luuqeynaya shamis abuukar ismaaciil gudood carwo ereyada waxaa laga hayaa xasanaadin halac laxanka xaafuun ayaa saaray waana heysii soo baxay kun sagaal boqol sideed iyo kontonkii noogu ahayd barnaamijka kulanka k war maxaa u dambeeyey ma tabaysay walaal bal maxay mucjisaad duni ay maldahdaa ma jeclayd helidooda nacam halka ay marayaan ciyaaraad ku mashquusho muhadkood ma jeclayd mhm. fikirkaagu mubaax madaraadka inaad mar kastaaba ka sheegto mahuraan ma u ahay haa madadaaliya heeso mudnidood ma jeclayd nacam oo walaal ma yamaadana qul maya waanan dhahaynoo maslaxadii danteeda oo mid aanan ka maqnayn baad mudanoo itustee meesheen ka helaa minankaaga dhexdiisa alla maxaad been malmashoo malmashoo tirisoo masaakiinta lugoysay macalasaf anigaa malyuumaadka kun jeer iska xaalmarinaya beenayaad malmashaa ee miyaadan lahayn reeriyo maqal fiican mid baan maalin dhoweed katabaa milkigayga ahaa oky oky oky oky haddaba haddaba idaacaadku milyuun malyuumaadda noqdee kulmiyo murti fiican mawjadii ma dhaqaaqdo waana maax ma'wiyo marna kaa guri doonin hamoogaan kulmiyaad muraadkaa ka heshaay waxaan maaminayee maskaxdeedu jecleed mar haddaan ka helaayo inaan meel kala geeyo muujadiisa aan wareejiyo waa iga meed cunidiisa kulmiye news network k nn

qaybaha hore ee barnaamijka kulanka ka n ayaan gudagalana dhegeystayaal aynu ku bilownee eh, xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya waxa ay markaa dood ka lahaayeen sidoo kalena akhrintii saddexaad marsiinayeen dhowr hiin sharciyeed oo hor usoo gudbiyeen xubnaha xukuumadda ee golaha wasiirada xildhibaanadu waxa ay markaa akhriyeen sidoo kalena ugu dambeyn ay u codeeyeen ay meel mariyeen xeerar ay ka mid yihiin hinsharciyeedka hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda oo in muddo ah horyaallay golaha xukuumadduna ay soo gudbisay sidoo kale waxaa kamid ah hinda sharciyeedka kheyraadka dhulka hoostiisa oo isna hore loo soo gudbiyey oo ugu dambeyn markaa ay meel mariyeen xildhibaanada golaha shacbiga gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka cabdulaahi cumar abshirow oo uu gudoominayay kulanka golaha ayaa markaa faahfaahiyey waxa markaa laga doodayey iyo sidoo kale sharciga ama hinda sharciyeedka ay meel mariyeen xildhibaanada golaha shacabka socdaalkii jinsiyadda xogeyntu waa qeybiyeen aan filaa shaqaalaha howlwadeenada baarlamaanka xildhibaan kasta uu haystaa sharciga aqrin saddexaad keliya waxaa waaye inuu xildhibaanka u helo aqristo kadibna maanta codeen oo keliya noqonee iyo laba sharci oo aan aqrinayno iyo laba aan qaybinayno baarlamaankana maanta waa fuul aada u buuxaa aada umaadsantihiin waxaan rabnaa marka sharciyeedkan waxaa ka soo noqday oo keliya laba laba arrin inaan meesha ka sheegaan raba ku ansixinno hal arrin ka mid ah muhiim noo ah midda kalena waa sheegi doonaa xildhibaanaha soo jeediyeen xaqay u leeyihiin inay inay ka hadlaan mid waxa waaye horta xukuumadda wixii hadda ka dambeeyo shuruucda ayskordam meeshaan nala yimaadaan waa waxay noqon doontaa wax iska qodobka ugu horrey aan sheegaa waxaa waaye arrinta ku heshiiska vienna ee ku saabsan qunsuliyadaha waxaan ku biirnay sagaal labaatanka maarso kun sagaal boqol lixdan sideedii meeshaan ku caddaynayaa sideedaba horta heshiiska waxaa la vienna convention on consular relations alla immigrationka ay isku haysteen iyo wasaaradda arrimaha dibadda qodobka shanaad wuxuu leeyahay shaqooyinka konsuliyadaha oo aan ku leenahay safaaradaha aan ku leenahay qodobka shanaad faqradiisa dhii waxay leedahay bixinta baasboorada iyo dukumentiyada lagu safro ee muwaadiniinta la siinaayo Eh, dowlad dowlad kasta ahaato oo ku jirta heshiiskaas vienna ama fiisooyinka iyo wixii la xidhiidha eh, oo ay ka mid tahay eh, qof markuu baasboort ka dhumo oo waddanka loo soo celinayo warqadda la siiyo waxaa iska leh qunsuliyaddu leeyahay heshiiskaas xeerka vienna oo annaga aan marka xeer caalami ah ma burburin karno oo annaga aan siixinay waxay noqonaya wax nalagu qabsado marka fgirisigu waxaa way qodobka xeerku wuxuu ku qor yahay issuing passports and travel documents to nationals of the sending state and visas or appropriate documents to persons wishing to travel to the sending state sida soomaaliya oo kale markii lasoo safraayo baasboorada ama dokumentiyada lagu safro travel documents loo yaqaano oo baasboorada ka hooseeya fiisooyinka Eh, iyo waraqadaanka lasoo siiyo muwaadiniinta waxaa iska leh qunsuliyadaha marka in annaga isqabsano dowlad ahaan ma ahan xeerka vienna marka ma jebin karno qodobka ay kasoo shaqeeyaan guddiga arrimaha dibadda waxaa lagu ansixin doonaa inuu waafaqo xeerka vienna oo aan siixnay marc kaasaa lagu ansixin doonaa xildhibaanada sharafta leh eh, qodobkaas mid uu ahaa kan kale wuxuu ahaa waxaa laisku haystay magacaabista agaasimaha guud agaasimaha guud soo jeedintiisa cidda iska leh aa laisku heystaas waa laisku raacay laakiin labadii ku-xigeen uu yeelan doono hay-adda immigrationka waxaa soo jeedinaya lalahay agaasimaha guud waxaana eh, eh, meelmarinaya wasiirka marka qodobkaasna wuxuu noqon doonaa qodob ah agaasimaha guud habraaca uu maray ay maraayaan iyagana labadii ku-xigeen labadaas qodob xildhibaanada waxaan rajeynaya inay ka qanceen eh, xildhibaanada waxaan rajeynaya labada qodon inay ka qanceen soo maa okay xogeenta hala diyaariyo isdiyaariya ucodeynta hindeedka hay-adda socdaalka jizyadda xildhibaanada gacanta hala soo tiriyo dejiya xildhibaanada ka aamusay gacanta taaga dejiya diidan gacanta taaga natiijada hala soo gudbiyo bismillahi rmaan raxiim waxaan sheegaynaa natiijada xildhibaanada sharafta leh aada umaadsan tihiin hindi sharciyeedka hay-adda socdaalka jizyadaha waxaa odol ugu codaysay xildhibaan waxaa ka aamusay hal xildhibaan xildhibaan diiday ma jiro saa daraaddeed sharciyeedka hay-adda socdaalka jinsiyadaha soomaaliya golaha shacabka gaar ahaan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya wuu ansixiyey xildhibaan aadaa mahadsantihiin gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacbiga cabdulla cumar abshirw ayuu ahaa isagu markaa sheegay in xildhibaanadu ay ansixiyeen hinshaciyaedka hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya dhinaca kalena xildhibaanadu waxay sidoo kale ansixiyeen hinshaciyeedka kheyraadka dhulka hoostiisa oo isna markaa horyaalay xildhibaanadu muddana ay markaa aqrin ku wadeen wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya doctor cilmi maxamed nuur ayaa waxa uga mahad celiyey xildhibaanada golaha shacabka ansixinta hindashiciyaadkan muhiimka iyo kuwa kale ee marka ay hore u ansixiyeen iyo kuwa imaan doonaba waxa uu tilmaamay inay muhiim u yihiin nidaamka horusocodsiinta dowladnimada dhisidda hay-adaha dowliga si sharciyadoodu ay u noqoto meelmar sidoo kalena waxa uu tilmaamay muhiimadda ay leedahay sharcigan la meelmariyey oo ah uu sheegay inay wax ka faa-iidi doonto soomaaliya lana soo bixi doonto kheyraadka dhulka hoostiisa oo la aaminsan yahay in haddii lasoo saaro dad badan oo soomaaliyeed ay markaa ka bixi karaan faqriga iyo dhaqaal xumida ka jirta soomaaliya wax badanna laga faa-iidi karo haddii shuruucdan lagu dhaqmo lana soo saaro laga faa-iideysto kheyraadka dalka waa kan doctor cilmi maxamed nuur wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka soomaaliya mudane gudoomiye mudanayaasha sharafta leh dhammaantiin waxaan leehay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu runtii waa muxuu ahaayey aad baan idinkaga mahad celinaynaa sida wanaagsan eed u gudateen waajibaadkeenii distooriga ahaa oo ah inaynu meel marino sharciga muhiimka ah ee runtii muxuu ahaa dalku uu baahan yahay waad ogtiinoo sharcigan muxuu ahaayey dhaqaalaha wuxuu ku xidhan yahay inaynu muxuu ahaayey maal gashano oynu isla soo baxno khayraadka dhulkeenna ku jira waxyaabaha aasaaska waabu ka mid yahay ee hortaagan waxyaabaha heshiisyadii ka horreeyey la saxeexay lagu duraya waxay ahayd inaanu sharcigani jirin oon weli aan la soo saarin saa darteed maanta oo sharcigani dhammaystiran yahay waxaynu awood u yeelan doonaa markii uu golaha aqalka sarena ansixiyo madaxweynuhuna saxeexo waxaynu awood u yeelanaynaa inaynu la soo baxno aynu bixin karo dhammaan muxuu ahaayey khayraadka dhulka hoostiisa oo muxuu ahaayey aynu sharikaadka iyo mxuaha ciddii awood u leh ay markaasi mxuaha inoo soo saaraan waa cid bay baahi weyn baynu u qabnaa duruufaheenna adag darteed iyo khayraadkaa dihiin ee weligeed ee quruunka quruun soo jiray ee haba yaraatee aanan waxba ka kasbanin marka sidaa darteed waxay noo tahay runtii mxuu ahaayey arrin weyn oo inoo hogaaminaysa inuu dalkeennu badhaadhe iyo barwaaqo weyn uu galo ayay noosoo inoo horseedaysaa markii aynu shuruucda samayno waxaa la mid ah shuruucda kale ee mxuu ahaaye ku xidhan ee mxuu ahaaye muhiimka ee deyn cafiska ku xidhan shuruucda la doortay layskama dooran mxuu ahaaye keliya sharci ahaan waxaa loo doortay inay muhiimad weyn u leeyihiin dhaqaalaheenna iyo kobcinta dhaqaalaheenna iyo muhiimad weyn u leeyihiin dhaqaalaheenna iyo kobcinta dhaqaalaheenna iyo dowlad dhiskeenna inay aasaas muxuu ahaa runtii u yihiin baa loo doortay marka haddii aad markaa dal muxuu ahaay runtii doonayaan hana qaada oo dhaqaalihiisu istaago oo dowladnimadiisu dhisanto waa in shuruucdan la helaa oo markaasi muxuu ahaay la ansixiya marka shuruucda kale inoo soo socotana waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay yidhaahdo inaan sidaasi la mid ah aynu muxua u dedejinno inta aanay golayaashu fasaxa qaadan maxaa yeelay waxaa laynaga sugayaay waa bisha maarij dhexdeeda inaan muxuu ahaay shuruucdaa dhammaystirno oo madaxweynuhu saxeexo marka intaa intii laysku dul qaato aynu muxuu ahaayey shuruucdeenaasi aynu muxuu ahaayey aynu dhammaystirno taasina codsi bay iga tahay mid qur-aan keliyan ku darayaa guddoomiya anoo kaa codsanaya hadda maanta waxaan ka soo galay anuu muxuu ahaa dalka turkiga ayaan ka soo galay muxuu ahaayey iyo la soo kulmayna madaxdii muxuu ahaayey runtii dalkaasi turkiga inaan ismaqalay iyo inaan is aragnayba jaaliyadeennii soomaaliyeed ee halkaa deganayd ee runtii muxuu ahaa iyaga laftoodu qayb weyn ka ah muxuu ahaaye burburka dhacay uu saamaynta ku waad ogtihiinoo ilaa koob iyo toban kun oo arday ayaa wax ka barata dalka turkiga in ku dhow ayaa wax ka barata gobollada burburku ka dhacayna ilaa dhowr boqol oo arday baa wax ka dhigata oo runtii muxuu ahaa laga soo daadgureeyey dad fara badan oo jaaliyad oo soomaaliyeedna waa degan yihiin iyagana saasoo kalea muxuuaha runtii laga soo daadgureeyey jaaliyadda joogta runtii turkigu waa jaaliyad ammaan mudan weeye inay isku gurmadeen inay is-abaabuleen inay lacag iska ururiyeen inay muxuu ahaay ugu tegeen meesha iyo safaaradda muxuu aha noo joogtaaba ammaan xoog mudan yihiin inay u direen muxuu ahaay runtii wafdi meelaha ay ka dhaceen muxuu ahaay ee burburku ka dhacay oo iyadoo baraf ah oo qabow ah ay ilaa lix toddoba cisho ay halkaa dabka ku shidanayeen saa u helaan muxuu ahaayey ee dadkooga ku maqan halkaa ugu dambayntiina laba muxuu ahaay runtii maalintan ka soo baxayay ilaa laba wiiloo lala'aa la waayey markii hore ayaa maydkoogii la helay maalintan ka soo baxaya u dirayeen baabuur sidii loo aasi lahaa marka runtii waxay mudan yihiin ammaan weyn waxaa kaloo ogaataan muxuu ahaayey eh, bixinaynaay yara si kasta u yar yahay waxaa lagu qiimeeyaa waxaad ka soo saarayso meeshaad ka soo bixinayso waxaa dhacday inay mogtay safaaradaha eh, muxuu ahaayey eh, africa u jooga muxuu ahaayey ankara inay inta isku tageen maxaasaskoogii mashaaroodkoogii yaraa ururiyeen dhowr iyo toban kun oo dhaafi weyday markaasay geeyeen markaasaa safaaradihii oo dhan intay isku tegeen bay dhowr iyo toban kun oo dollar ay keeneen waxay dhahdeen waa ta noogu qiimaha badan because waa cidda keli ee safiira ah ee mishaarkoogii ka bixiyey ugu tabarucay qayb ka mid a ah, muxuu ahaayey dadkaasi muxuu ahaay ugu tabarucay marka micnuhu ma aha meesh muxuu ahaayey inta la bixiyey ee micnuhu waa halkaad ka soo saartay iyo waxaad ka bixisay kaasina waxauu ahaa wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya dictor cilmi maxamed nuur oo xildhibaanada golaha shacabka uga mahad celiyay ansixinta hinsharciyeedka kheyraadka dhulka hoostiisa sidoo kale sharaxay faa-iidada uu leeyahay iyo arrimo kale oo ay ka mid yihiin in markaa laga qeyb qaato gurmadka loo sameynayo turkiga oo dhulgariir xoogan uu ku dhuftay ugu baaqay markaan laga qeyb qaato xildhibaanaduna qaarkoodba ay markaa ku yaboheen dhaqaalo lagu taageerayo turkida dhinaca kalena xildhibaanada golaha aqalka sare iyana waxa ay lahaayeen markaa oo la horgeeya doodna ay ka yeesheen hindisa sharciyeedka hay-adda nabadsugida sirdoonka qaranka oo horey usoo mariyeen xildhibaanada golaha shacbiga xildhibaanada aqalka sare dhowr xubnood oo kamid ah ayaa markaa ka hadlay fadhiga golaha doodo adag ayayna keeneen qaarkood waxay soo jeedeen waxkabadda lagu sameeyo dhowr qodob oo markaa ay u arkayeen inuu markaa uusan qeyb ka ahayn wadashaqeynta marka la eego hanaanka federaalka iyo dowlad goboleedyada senator maxamed cali yuusuf gaagaab oo ka mid ah senatarada xildhibaanada aqalka sare ee soomaaliya waxa uu sheegay in sharciga marka la eego qaabka loo diyaariyey sida uu ka turjumayaba marnaba aysan ahayn markaa mid doonaya in wadashaqeyntu ay noqoto mid sareysa marka la eego nidaamka federaalka ee dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka wuxuu tilmaamay in sharcigani inta badan uu diiradda saarayo dowlad dhexe oo markaa centerliseda oo iyadu marka ay awoodeedu gacanta ku jirto waxa uu tilmaamay in aqalka sare xildhibaanadu ay matalaan dowlad goboleedyada wakiilana ka yihiin sidaasay tahay inay muhiim tahay marka in sharcigu ka dhex muuqdo marka la eego wada shaqeynta hanaanka federaalka ee dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah waa kan senator maxamed cali yuusuf gaagaab oo arrimo badan ka hadlay arrinkaa waxaan u malaynayaa inayan sisteemka hadda aynu qaadano aynu ku dhaqmayno inayan iswaafaqaynin anigu waxaan odhan lahaa marka waxaynu wakiilla ka nahay dowlad goboleedyada markii la eego qodobka kow iyo toddobaatanaad ee dastuurka federaalka kumeelgaarka sharciyada la soo gudbiyo boqolkii sagaashan waxay u qoran yihiin ama u muuqdaan dowlad dhexe oo aan federaal ahayn awoodaheedaa laga hadlayaa qodobka markii aan eegno hadda xeerka kan laynoo soo gudbiyey guud ahaantiisa maba ka hadlahayaba dowlad goboleedyo iyo maamul goboleedyo inay jiraan iyo in kaleeto wuxuu kaga xuseeyahay oo keliya inay xafiisya ka furtaan iyo hoggaamo waxaa ka maqan dowlad goboleedyadu inay leeyihiin hay-ado nabad sugid sida kuwa taas oo kaleeto laakiin heerkaas taa waxaan uga jeedaa waaba ka maqan tahay sharciga kan hadda layna hor keenay in hay-aduhu ay ka furan yihiin ama dowladaha xubnaha ka ah ay leeyihiin hay-adda nabad sugidda oo kale waxaa ku qoran inay xafiisyo ka furanayso hay-adda nabad sugidda qaranku inay xafiisya ka furanayso kuwaasoo ay hogaamin doonaan hogaamo dad hogaama ah mas-uuliyaddaas leh arrinkaa waxaan u malaynayaa inayan sisteemka hadda aynu qaadanno aynu ku dhaqmayno inaynan iswaafaqaynin anigu waxaan odhan lahaa marka qodobada ka hadlahaya xafiisyada ay ka furanayso hay-adda nabadsugidda qaranka dowlad goboleedyada ama dowladaha xubnaha ka ah ha loo bedelo inay wada shaqayn la leedahay wada shaqayn inay la leedahay ama la yeelanayso hay-adaha nabad sugidda ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka yacni hadda waxay u eg tahay sisteemka eh, eh, unitary state ah dowlad dhexe oo centraliseda ah bay u egyihiin eh, qodobada hadda meesha ku qoran sida qodobka afraad faqradiisa labaad markii aad fiirisaan qodobka afraad faqraddiisa labaad markaad fiirisaan bal si fiican u eega sidoo kaleeto qodobka lixaad faqradiisa labaad iyadana fiiriya waxay ka hadlayaan labadaa qodob ee nabad sugidda centralised ah ama nabad sugid keligeed inay dalka ka jirto midda qaranku ma xusahayaan keliya inay xafiisya ka furanayaan xataa kama muuqato inay wada shaqayn la yeelanayaan nabad sugidda qaranku waxay khaas u leedahay oo keliya waxaa weeye wixii arrimo dibad ah iyo wixii guud xuduudyada iyo meelaha hay-adaha kaleeto federaalka ah ay ku shaqaleeyihiin laakiin dowlad goboleedyada heerkan oo kaleeto waxaa iska leh hay-adaha nabad sugidda ee dowladaha xubnaha ka ah labadaa qodob markii la yidhaha anugu waxaan soo jeedinayaa in loo bedelo inay wada shaqayn la yeeshaan nabad sugidyada ama hay-adaha nabad sugidda ee stateska inay wada shaqayn iyo xiriir shaqo ay la yeeshaan senator maxamed cali yuusuf gaagaab oo ka mid ah senatarada aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayuu ahaa oo markaa ka hadlayay walaacu ka qabo marka la eego hinshaciyeedka hay-adda nabadsugyada sirdoonka qaranka oo xildhibaanaha aqalka sare ay ka doodayeen barnaamijka kulankan dhegeysaneysaan idaacadda kulmin waad nagala socotaan dhegeystayaal kaha ku noolo ulmadu ka dhigriye cawiya subaho weli barnaamijka kulankaena dhegeysanaysaan idaacadda kulmin waad nagal socotaan dhegeystayaal markaan dalka turkiga haddaan eegrana xidiga u dhashay dalka gaana ee kubadda cagta ciyaara una ciyaari jiray kooxaha chelsea newcastle haatan u ciyaarayay koox dalka turkiga ka dhisan oo koob iyo soddon sano jir ah ayaa laga helay meydkiisa koonfurta dalka turkiga iyadoo oo maalmo kadib laga soo saaray dhismo burburay oo markaa ku burburay dhulgariirkii ku dhuftay toddobaadkii lasoo dhaafay dalkaasi turkiga sidaa waxaa xaqiijiyey wakiilkiisa oo warbaahinta la hadlay xidigan oo usoo ciyaaray dhowr koox oo ka dhisan horyaalka brimier leaga ingiriiska ayaa waxauu haatan ku biiray sanadii lasoo dhaafay koox lagu magacaabo hatayaspo waxaana markaa la weysanaa tan iyo lixdii bishii februari markaa u ahayd markii uu dhulgariir xoogan gelgelay qeybo ka mid a ah koonfurta dalka turkiga iyo sidoo kale waqooyi galbeed dalka syria atsu waynu helnay meydkiisa waxaynu ka helnay burburka dhismayaasha ayuu yiri muraad usan mehmed oo ah wakiilkiisa oo warbaahinta la hadlay waxyaalo badan ayaanu helnay waxaa kamid a ah waxaaynu helnay taleefankiisa ayaa sidoo kale uu warbaahinta u sheegay waxaa socday dadaalo lagu baadigoobayey xubno badan oo ilaa haatan lagu waayay dhulgariirkii ku dhuftay wadanka iyadoo maalin kasta lasoo saarayo dad hor leh oo meydada halka mararka qaar oo dhif aana la helayo dadka qaar oo markaa badbaaday masaragso waxa uu markaa u muuqdaa in ugu dambeyn uu markaa sababsaday geeridiisana ay keentay dhulgariirkii ku dhuftay waddankaasi turkiga waxa uu ku noolaa sida la sheegay dhismo markaa ka koobnaa laba iyo toban dabaq oo markaa ku yaala goobaha ay ku dhufteen dhulgariirka gaar ahaan magaalada anatakia ee gobolka hatay waxaa markaa uu qorshihiisu ahaa sida la sheegay inuu markaa dalka ka baxo saacado uun intii uusan dhicin dhulgariirka balse ugu dambeyn sida ayuu ku geeriyooday waxaa la sheegay in la xiray qandaraaslayaashii iyo sidoo kale injineeradii iyagu markaa naqshadeeyay inta badan dhismayaal burburay oo la aaminsan yahay in si dayaca loo dhisay oo aan laga fiirsan qaabkii loo diyaariyey waxaa lagu xiray eeraboortka magaalada istanbul qaar kamid ah qandaraaslayaashii iyo injineeradii xilli ay isku dayeen inay ka baxaan dalka ay gaaraan montenegro wakaalada wararka ee turkiga ee anadol ayaa sidaa qortay master christian atsu waxaa la sheegay in qorshihiisu ahaa inuu markaa duulimaadka ka baxo koonfurta dalka turkiga saacado ka hor markaa balse waxaa markaa dhacayba intii qorshihii xilligiisa aan la gaarin in dhulgariirkii uu dhacay sidaana lagu waayay tan iyo bishii lixdii waa tan iyo lixdii bishii februari ee bishan aynu ku guda jirno ayaa markaa la raadinayay ugu dambeynna meydkiisa ayaa la helay wasaaradda arrimaha dibadda ee gaano qoraal ay soo saartay waxay ku tiri waxaynu helnay war aanna farxad gelinaynin waa nasiib darro waxaa naloo sheegay war aynu ka farxin waa geerida ku timid masaratsu ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee gaana dhulgariirka turkiga ka dhacay afartan kun dad ka badan ayaa markaa ku geeriyooday weli waxaa socdaa marka la eego dadaalo lagu baadigoobayo dad marka la aaminsan yahay inay weli ku hoos dhismayaal burburay iyadoo mararka qaarna la helayaba dad nool oo markaa ku hoos dhismayaal burburay kuna burburay dhulgariirka marka aynu eegno dhinaca iyo dalka shiinahana madaxweynaha dalkaasi iiraan ibrahim raisi ayaa markaasi diiro loogu soo dhaweeyey dalkaasi shiinaha waxaana kusoo dhaweeyey dhigiisa shi jinping magaalada beijing ee caasimada wadanka shiinaha balse waxaa markaa la eegayaa sida uu noqon doono safarka uu ku tegay shiinaha oo markan u muuqda inuu doonayo inuu iiraan la sameysto xiriir iskaashi oo diblomaasiyadeed iyo mid milatariba master raisi ayaa waxa uu markaa ku joogi doonaa ee eh, booqasho dhowr maalmooda ah dalka shiinaha qorshihiisuna waxa uu yahay markaa inuu eego sida markaa ay u wadi doonaan wadashaqeynta arrimaha siyaasadda iyo sidoo kale mashaariicda shiinuhu ka fuliyo qeybo kamid a ah wadankaasi iiraan shiinaha waxa uu bilaabay dhowr qandaraas oo marka ay ku kacayaan malaayiin doolar inuu ka fuliyo gudaha waddankaasi iiraan sidoo kalena waxaa la filayaa in labada dal ay yeeshaan hogaamiyaashoodu iskaashi dhanka milatariga ah arrimaha dhaqaalaha iyo horumarinta ganacsiga si markaa ay arrimaha diiradda u saaraan waxaana ay u muuqataa markaa in la doonayo in iiraan ay hesho taageerada dhanka dhaqaalaha iyo mashaariicda ay shiinuhu siiyo dalalka bariga dhexe marka adis ababa haddii aynu eegnana waxaa kulan ku leh magaalada adis ee dalalka itoobiya hogaamiyaasha dalalka qaaradda afrika shirka waxaa diirada lagu saari doonaa caqabadaha ka jira qaaradda afrika oo ay ka mid yihiin khilaafaadka colaadaha dhibaatooyinka arrimaha bani abaaraha ayaa markaa la sheegin diiradda lagu saari doono waxaa la diiwaan geliyey sida la sheegay qaaradda afrika in mid kamid ah arrimihii ugu dhibaatada badnaa ee biniaadanimada inay ku jiraan iyo sidoo kale goobaha ugu daran ee ay caqabaduhu ka jiraan waxaa kamid ah rabshadaha iyo dagaalada ka jira gobolka saheel qeybo kamid a ah bariga dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo waxaana la filayaa in xubnuhun ama xubnahan ay diiradda saaraan sida xal loogu heli lahaa caqabadaha ka jira qaaradda afrika dalalka qaar ee iyagu iskaashiga le ayaa doonaya markaa inay ka wada xaajoodaan sidii uu horumari lahayn arrimaha ganacsiga iskaashiga dhanka milatariga iyo amniga si markaa diiradda loogu saaro waxaa la doonayaa sidoo kale in la fududeeyo isu socodka arrimaha ganacsiga xorta si markaa dalalka afrika ay u kala faa-iidaan dhaqaalo sidoo kale qorshuhu waxa yahay in laga hadlo sidii markaa loola dagaalami lahaa faqriga iyo saboolnimada iyo qorshaha laba kun afar iyo soddon ee dalalkan ay leeyihiin oo qorshiisu yahay in la baabi'iyo gebi ahaanba faqriga iyo dhibaatada ka jirta afrika waxaa markaa diiradda lagu saari doonaa sida qorshuu yahay shirka midooda afrika dhammaan in arrimahaasi xal loo helo si markaa diiradda loo saaro in xal laga gaaro dhibaatooyinka qaaradda afrika hariyey oo ay ka mid yihiin colaadaha argagixisada iyo arrimaha kale ee ka jira dalalka afrika ee kooxaha hubeysana ka dagaalamaya fallaagada abaaraha iyo dhammaan dhibaatooyinka kale ee qaarada ka jira in diiradda lagu saaro shirka adsaaba uga furmaya hogaamiyaasha dalalka afrika barnaamijka kulankeena dhegeysanaysaan idaacadda kulmina waad nagala socotaan dhegeystayaal kulmiye news fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee knn kulmiye news network marka timirugtiini maaday ahayd xalay horsataan la soo maray waa ismoodi uma lahu waabin masalada ujeedadu xikmoote ma lahu waade masalada ujeedmarkasahalcad ciltaca maqariibka dabaade iyo miliga hoyashada canumalka sokiyo taariikha waxaanu muraaneen u macneeye caaqaba waa ismooti ismoodsiis oo malahu waa been masalada ujeedada iyo eree kale ayaa ka mid ahaa heystan ay ku luuqeynayaan fanaaniinta muuse ismaaciil qalinle iyo faadma cabdulaahi kaahin maandee qeeryada waxaa laga hayaa maxamed cumar huriyo dhextaalka barnaamijka kulanka ka eeran ayay ahayd markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii maantaoo kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamuud aadan ayaa la diyaara mahadsanid cabdicasiis waa maalin sabdi ah taariikhduna waa siddeed iyo tobanka bisha februaayo sanadka labada kun saddex waa maalinta afartan iyo sagaalaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan saddex boqol lix iyo dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid a maanta oo kale sanadkii labada kun waxaa magaalada muqdisho ka bilowday dagaal u dhexeeyey ciidamo kala taageersanaa midowgii maxkamadaha iyo hogaamiye kooxeedyadii oo xilligaasi samaystay isbahaysigii argagixisala dirirka maanta oo kalena sanadii labada kun koox hubaysnaa ayaa magaalada muqdisho waxa ay ku dileen allaha u naxariistee maxamed cumar hagafey oo hore soo noqday afhayeenkii maamulkii ximin iyo xeeb maanta oo kalena sanadkii labada kun magaalada muqdisho waxaa ku geeriyooday allaha u naxariistee fanaankii caanka ahaa ee lagu magacaabi jiray faarax siidow faarax oo ka mid ahaa fanaaniinta soomaaliyeed kuwooda aadka loo jeclaa maanta oo kale sanadka markuu ahaa kun sideed Talada dalka Talyaaniga ayaa waxaa qabsaday boqorkii lagu magacaabi jiray Victor Emmanuelkii koowaad. Maanta oo kale sanadkii kun sagaal ciidamadii xiligaasi ee Jarmalka ayaa qabsaday magaalooyin ku yaala dalka Tunisia. Maanta oo kalena sanadkii kun sagaal boqol konton dalalka Turkiga iyo Giriigga ayaa waxa ay ku biireen Ururka gaashaan buurta NATO ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol konton iyo afartii dowladihii labada jarmal ayaa bilaabay inay faafiyaan warqado ay isku dhaleeceynayeen labada dhinac guud ahaana waa iga intaa xubintii maanta oo kale markaana adib idinkugu celiyo cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n luulway mahadsan tahay xubintii maantaoo kale maxaa dunida ka dhacay inala socodsiinaysay markan turkiga hadaan ku noqonana weli waxaa leeyahay waxaa socda dadaalo lagu baadigoobayo in la heli karo dad marka ay weli suuragal tahay inay nool yihiin kooxaha samatabixiyaasha ayaa waxaa la sheegay in markan ay u suura gashay inay soo saaraan saddex ruux oo mid ka mida uu yahay caruur lagana soo saaray dhagaxa hoostiisa dhagaxyada ku burburay dhulgariirka saddex iyo toban maalmood kadib markii dhulgariir xoogan uu ku dhuftay qeybo kamid ah wadankaasi turkiga nin iyo sidoo kale wiil ayaa laga soo saaray sida la sheegay dhagaxa burburay oo markaa ku yaala apartment ama dhismo ku yaala anatakia magaalo madaxda gobolka hatay ee dalka turkiga kadib laba boqol lix iyo sagaashan saacadood oo markaa ay ku hoos jireen dhagxaanta burbursan waana marka la eego arrin aada layaab u ah muddo saddex iyo toban maalmooda kadib in weli la heli karo amaba ay suura gashay in la helo dad weli nool balse waxay ku dhacday amarka le waxaa markaa muujinaya in muuqaalo lasoo dhigay baraha bulshada iyo sidoo kale warbaahintaba in markaa loola cararay isbitaalka wiil yar iyo sidoo kale ninkan oo markaa la geeyey goobaha caafimaad si loola tacaalo xaaladooda maadaama ay dareemayeen jawi markaa aan wanaagsanayn waxaa sidoo kale dhulgariirka tirada ku dhimatay ay noqotay mid korortay iyadoo ilaahay haatan la diiwaan geliyay shan iyo afartan kun oo ruux inay markaa ku dhinteen dhulgariirkan ku dhuftay qeybo mid ah turkiga iyo sidoo kale syriya lixdii bishan waxaana dhulgariirkani u muuqdaa mid markaa geystay khasaare u ballaaran oo sababay in markaa malaayiin ruux sidoo kale ay waayaan goobo markaa ay gabaad ka dhigtaan ama ay seexdaan burbur xoogle ayaa soo gaaray ka mid ah dalalka syriya iyo sidoo kale turkiga tirada dhimashada ayaana u muuqata mid mar marka dambeysa sii kordhaysa shan iyo afartan kun ay muujinaysaa warbixintii ugu dambeysay ee la diiwaangeliyey sidoo kale waxa ay ku kala dhinteen soddon iyo sagaal kun lix boqol labaiyo toddobaatan ruux dalka mareykanka ayaa markaa waa dalka turkiga tirada ayaa ku dhimatay halka shan kun iyo siddeed boqol oo ruuxna ay ku dhinteen waddankaasi syriya khasaaruhu turkiga ayuu ku badan yahay marka la eego tirada la diiwaan geliyey waxaana qaramada midoobay ay weli sheegaysaa inay dadaal iyo gurmad deg deg ay u baahan yihiin dad ay saameeyeen marka la eego dhulgariirkan ku dhuftay qeybo mid a ah dalalka turkiga iyo sidoo kale syiriya waxaana markaa muuqata in weli khatarta uu geystay iyo sidoo kale dhibaatada uu geystay dhulgariirkani ay muuqato saameyntiisa iyadoo weli ay socdaan dadaallo la doonayo in lagu gurmado dadka ay saameeyeen dhulgariirkan dalalka caalamka ayaa usoo diray turkiga gargaar sidoo kale qaarkood waxay soo direen shaqaale samata bixina qaar waxay ku yabooheen dhaqaalo si wax looga qabto dhulgariirkan gilgilay wadanka turkiga oo saameyn ballaaran ku yeeshay sidaa ay tahay haddana qeybo kamid a ah warbaahinta turkidu waxa qorayaan qaar ka mid ah in marka turkiga weli laga cabsi qabo inuu dhulgariir gilgili karo qeybo kamid ah wadankaasi sida ay ku warantay jariiradda xoriyaad ee kasoo baxda dalka turkiga waxaa laga cabsi qabaa ayaa laleeyahay inuu dhulgariir xoogan gelgilo magaalada istanbul ee markaa oo ah magaalo ganacsi ahna magaalooyinka ugu waaweyn dalka turkiga ay ku nool yihiin malaayiin ruux dhulgariir qiyaastiisu yahay toddoba dhibe shan ayaa laga cabsi qabaa ayaa laleeyahay inuu markaa ku dhufto qeybo ka mid ah waddanka turkiga mar kale gaar ahaan magaalada istanbul waxa ay jariiradan soo xigtay khubaro dhinaca arrimaha geologiga ama dhulka aad u yaqaana waxayna aaminsan yihiin in dhulgariirkan haddii uu dhaco uu ka khasaaro badan karo midka haatan ku dhuftay qeybo ka mid a ah dalalka turkiga iyo sidoo kale syriya wargeyska xorriyad ayaa sidoo kale sheegay in sagaashan iyo shan boqolkiiba ay u badan tahay in dhulgariirkan uu dhici karo mar waliba ama saacad weliba oo markaa aan la sahashan karin waxaa la aaminsan yahay in istanbul ay kamid tahay magaalooyinka dadka ugu badan ay ku nool yihiin wadanka turkiga haddii uu dhulgariir gelgelana ah waxaa dhici karta ayaa la leeyahay in khasaaro badan uu dhalin karo ayna markaa keeni karto inay dad badani ku dhintaan haddii markaasi marka la eego uu dhaco balse waa un wax ay soo bandhigeen khubarada dhulka ee arrimaha geolojiga yaqaana majaalada xorriyad ee dalka turkiga kasoo baxda ayaana sidaa qortay iyadoo weli turkiga uu ka kabsan la-yahay dhulgariirkii gelgelay haddana waxaa laga cabsi qaba ayaa leeyahay mar kaleba dhulgariir uu ka dhici karo ugu dambeyntiina kooxda manchester united ee ka dhisan horyaalka english primary league waxaa markaa la leeyahay waxaa la filayaa inay gataan ama u gato qabeen u dhashay dalka qatar lacago ayaa la sheegay oo malaayiin doolar inuu doonay inuu ku iibsado waxay tilmaameen inay doonayaan inay kooxda diiwaan habeen ku sameeyaan ciyaartooy keenaan horusocodsiiyaan fabrizio romano oo isagu ah wariyey wax ka qora arrimaha ciyaaraha iyo suuqa kaliibsiga ayaa sidaa ku waramay in dalab boqolkiiba boqol ay gudbiyeen oo lacaga ay ku dooneen ay ku iibsadaan maamulka iyo milkiyadda kooxda manchester united maalqabin u dhashay wadankaasi qatar markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanay waxaa la yidhi haka allah waan rabay inay hugunta baaruude habashada dhasheenniiyo hantida cadowgii hoomayey mar haddii habkan damacsanaaho koroshka lagu qaaday eh. halhays xume dadkeennu ka haray waana la huba saakow maa la weeraray warankoolow waxaan maqli jire eh. cadku geelu maadidu marka sidii aad rabatay miyaa ka dhacday aryaadhaha hankoolka waa isugu toosta al-shabaab go'an miyaa ayda lagu dhaafay waar waxaan maqli jiray eh. ceebtaan iska maydhno dunidanoo martay yaa muwaadinku aaway war kalemaaray war ma haysiine amiir dadka ku dhibay shabeellada dhexe iyo hiiraan qaybo ka mida oo degaankaas weliba ka soo jeedo ummadda xaax ka siiyey oo laga dhuumo karin oo dadka kala yaqaan oo lambarradooda kor ka wadahayoo dadka sal iyo baar u yaqaan oo la yidhaahdo salaad maxamuud siyaad salaad maacmaac toddobaadkii la soo dhaafay wuxuu ku amray dadka degaanka beer inaysan fala karin badar inay inta ka qaadaan aysan suuqa gey karin xoola aysan safarsa karin carradii murtadiinaa qabsatay wax la gey karana ma lahow yidhi wax allaala waxaad haydaanna islaamkaa u baahana waa inaad ku soo wareejidiinow wuxuu yidhi war calidheero waa kiidhi naftaada iyo maalkaaga ciddii kugu qabsatay inaad ku jihaaddaa way bannaan tahay ninku ma falan yahay waataw eedi doono war warka hanaga dhex gelinina wau eedaye intii iyo afcad raggii lagu helow ka mid ahaay asaga iyo boqolaal kalena meydkoodaa leesgarab dhigay kadibna dadkii culayskii alla ka qaaday waxay dhaheen kaasoo haddawba ay haddaan beerta falahaynaahe war waxaan maqli jiray hadhka labada geliniyo hooska wareege aryaa gaboosawana waxaan maqli jiray wahayaano waa habeen dhex duniduye hordhac iyo hambada ruux ma wadaahele war waxaa kaloo la yidhi dunuubtaad samaysaa mar bay qool ku surataaye maantana salaad maac wakaa wiishkii soo sida warwarka waa iga dhex gasheene har wareega waayo adduungelinba waa heere waxau huursanaadaba mar baa haq u hillaacaaye hurdumiyo waxay hagar shacbiga waaye ku hayaanba haqiraad waxay hilabiyale uga hayaan shaanba hunguryaha wax qooyay haddeer u hor fadhiisteen hundurmeedii uraad walyaab leehaytee war madobe bilaashaad u daale meesha laysku helay huburow ma joogin aryaadhaha shabaab markii tala ku caddaata ma waxay dhaheen hadda halkaynu joognaa ma helinba ma higsana ma dhulkii hoosa waaban heeda daawne war cabdulla waxaa kalooy dhaheen hadda maxaynu yeellaa ma cararnaa ma qaraxnaa mise waan isdhiibnaa talanaga war gaboosow markay sii wareereen waxay nimankii marayaan aaminta aaminta naftoorad bay kugu aamintaa kugu aamintaa war markii faraajo ka bati mayn eri waayeen aaminta do'adiyo alla bariga mooye arrin kale ma hayne waa wareero waryashee sheeka ka hadha wadaadka waxwaashayo migiinka munaafaqiye wahay waa waalalowgayo waanada waw siman yihiin warkalamaanay war mahaysiine gabay abdhaydah baan idiin hayaa laba ka mid ah yaalka xaafadda oo layn ay sugaayeen ku adkaaday ayaa isliis ku waraystay kii koowaadaa ah wuxuu yidhi xariif yaryarka ma ka war haysaa kii kale wuxuu ku jawaabay madaxow gafuur duubkiiya kadibna wuxuu yidhi haanno waa lagu yaacay kii kale wuxuu yidhi ha igudayinno yaa naf iska raadiyey oo cubka ku xidhay arsenaal kadibna waxaa loogu jawaabay koobkii qaranka markii uu xasan qoslaaya qaaday markiiba inuu benjigeliyey mashquulka kale ma ogid miya kadibna kii kale wuxuu yidhi haye birtaynoo inoo qaada muu leeyahay kii kale wuxuu yidhi waa fahamtayno ilaa haddana nashiidooyinka taasida waa ka dhammaadeen yaryarka ee eniiho taabanaa oo qaybteenna ma ka baacaynaa eh. si aan xabado kale kacsan u aroosno war cabdikuuso awa gabagaad noo sheeg may gobi warley ma hayne war tixiyo tiraabaliyomadeedu ma falan war garaygan qaybtiisa dambe eh. gabagabada dagaalkaa laydin dhammaystiraya ee eh. xarfaana idinka xataa isdejiyeno war hortanimayo aniga ciyaalka warkooda aad la yaabantihiin waxba iiga baxaye shabaab manashiidooyin tacsiya bay lahaayeen warhankoolow adaan war haynayaa bunaya miyaadan maqli jirin war anigu ciyaalka waxaan kula yaabay magacyada isticmaaleen oo baaq ah oo ay leeyihiin yaryarka gafuurduub iyo arsenaal marka weli maysan ogaan in khawaarij loo bixiyey miyaa cabsi cabsi waa iyadoo la dhahaye ogaayeenno way jirtaano aryaadhaha samigay cabdulla khawaarijta la yaabayna wuxuu yidhi ow shayddaana wax uu sheegayo sharwaade sharci dhowrima shayddaana wax uu sheegayo sharwade sharci dhowrima war cabdullaw hadda ka horna waxaad tidhi qoon walba duul qalloocanoo qalad u meersho waa qabaan maantana tiyoo kalaa dhacday isgoo iska siinaya askar milatariyahoo laba teknikaa wadata ayaa ciidamadii amnigu yidhaaheen war istaaga hallaydin baaree kadibna xabadday ku faniiniyeen kuwii isgooiska joogeen ayaguna waxay heli karaan bay faniiniyeen dagaalka ka dhawaana waa gacan galay marka waxaan la yaabanahay ciidamadan badhnaystayinay rasaasta iska furaan oon jagboontii iyo sharci iyo midna xeerinayn kuwa la tooganaya maku quus qaadan waayaan haddaysan nidaam kale lahayn xataa war dhimasho badan iyo dhaawac badan baa ka dhashay baa layidhi falkii maantay oo askariga shacab iskugu jira marka milatarigan hubaysan ee magaalada dhex maraya dowladdu wax ma ka qaban laadahay war milatariga hubaysan oo magaalada la soo geliyo oad arkaysaan waa istaafiyo madaxda sarena ayagaa ilaaliya saraakiisha ciidamadana ayagaa ilaaliya ilaaliya booliskana siday madaxweyne cabdirashiid allah u u dileen madax dambe istaaf kama dhigan horta dalka xaalad degdeg ah iyo dagaaluu ku jiraaye maxay tahay militariga aad leedihiin magaalada hala saaro mujeedda kale aad leedihiin xaaladda degdega ah baarlamaankuba ma ansixina war militariga magaalada iska maraya oo in la hubiyo diidan baabuurta cadcadoo la socota in la baarana diidan mashaqadii jeegay hayaan hiliq hiliq kornayl digtor fanax ma ilowde war dhamma jeego iyo labaxidigla biyamaalow shaqadoodii hadda marag rag baa war ninkii xamar weyne ninka maskiinkaa shanta kun u dilay iyo kii balcad bajaajlaha shanta kun u dilay labadaba maanta tiirkaa la geeyey eheladay dadka ka dileenna goobjoogay ahaayeen hadde xuduudkii waa laga fuliye ayaga iyo kuway hore u dileenba allah u naxariisto war kalamaanaya waa ka dhaxsantihiin nolosha waxba kama taqaaniine waxaa la yidhi gabdhaha soomaalida waxay noqdeen kuwa ugu qurxan afrika qiimayn la sameeyeyna kaalmaha waxaa loogu kala jiraa sidan koow kow soomaaliya labo etoobiya saddex ruwanda afar kenya shan tanzaniya lix sout afrika toddoba zimbabwe siddeed morocco sagaal gaana toban ejibti waxaana la sii sheegay in masar ay racfaan ka qaateen maadaama ay kaalin tobanaad ka dhaceen abwaanguuro kiiskan ka gabayeyna wuxuu yidhi dumarkeennu quruxday afrikada ka qaadeen waa qaymo iyo sharaf qaadirkeennu siiye qaawanaansho kuma lama helin sida dunida qaarkeed war abuu cabdulla raaganaad koor wuxuu yidhi allah naxariiste iftiinkii cadceeddaa tihiyo oogta waa beri waxaa tahay hablaha midu ilron aynaygeeda ah ubax iyo sidii doogsintaadii udgoon tahay aakhira ma sheegina ifkiiyo dunida uurkeeda lama oga adoo kale nimay aqal u joogtahay asxaabihii kama dambayn inan sidaada ah haddiise aad ajnabi tahay naftan ku oggolaateene alxamdulilah soomaali baa eebba kaa dhigay aryaadhaha kale maanay war ma haysiino maalin kasta waa iska buuqdaan hadda ka hor berigii abaartu soomaa soomaaliya ka dhacda waa tii turki soo gurmaday haddana eekiyaa masiiba ku oo qadar rabbiyaa ku dhacday hadda saansaan ku gud saxan saxan ku gudna waa la yidhiye bini'aadamkana waxaa lagu yaqaan qofkii abaal u galay inay iyakuna abaal gudaan soo dhiiba lacagta war kaliya qayla lama rabee gurmadaa hee socdo waa ogtiin aan loo kala herine abdulow runtaawaati horlangari abaal ninkii galaaba in loo gudaa garweeye war wasiirka cadaaladda iyo dastuurka soomaaliya xasan macallin wuxuu yidhi walaalaheenna turkiga murugada waa inaan la qaybsanno ilaahayna dad buu naga dhigaya aan tabarteenna ku kaalmayno sababtoo ah shalay ninkii dhibaatada nagu fiirsan waayey maanta inaan ku fiirsannaa waa demiir xumo marka waxaan ku xasuustay warkiisa reerkii kaa dulguuriya dariskii wax kugu tara markay dani ku haysaa dadka kale ogaataa yidhi soddon sano ka hor adduunka annagaa kaalmay jirnay laakiin wixii ka dembeeyey gacantaa noo taagneed caawa waa markii ugu horraysay oo aan kaalmo caalamiya bixinayno oo weliba waddan yuruba siinayna ma ku daray war waxau ku daray intaan isku darnaa walaalahanya wax u gashay qof kastaa jeebkiisa ha furo war kalamaanay war waa laydinka helin laakiin waa hubaa inaan wax dheef laydinka helayne bal horta cabdillaha soo bilaabo aryaa adigoon istaalin wixii alla iga soo qaado akoonnada la faafiyey waa aqaan awal dhiibasa aryamadeeyow galangalantaada maahine wixii la heli karo yaan la hagranin war kalamaanay haddaad maqli jirteen dhiig gubiya maaha muslimnimada ka sii weyn oo wax fudud maaha sababtoo ah sacuudiga iyo turkigu siyaasadoodu iskuma fiicnayn waayihii dambe maantana dowladda gurmadka ugu badan turkiga u fidisay waa sacuudiga kollayba anigu waxaan hubaa inay laba kala tahay kiiska weriye jamaal khaashaqji oo maxamed binu salmaan lagu eedeeyey iyo gurmadka loo fidinaya shacabka turkiga dhulgariirku saameeyey sultaan eh. iyadu gurmad xulus ma dhibta mise way ka aamustay warwar ma haysiina soomaali waxaa la yidhi eh. waa dadka adduunka ugu deeqsisan laakiin jeebkoodaha faaruqa war ma waalantaa xagee ku aragta fakhri wax dhiibaya war geel iyo aryaan waa naga fog yihiin war irbadaan urdi ma war adinkaa waalana qofku wuxuuse heli karin lagama rabo war kalemaanay war ma haysaana madaxweyne xasan sheikh wuxuu yidhi eh. somalilan soddon sannadood bay waan goosannay lahay marnaba iska dhaaf dagaale xataa inaannu colaadinno iskumaannaan dayin xataa diblomaasiyadda kulamaannaan diririn sababtoo ah waa walaalaheen haddii la wada joogaya iyo haddii la kala tegayana wadahadal in wax kasta lagu dhammeeyaa naga go'nayd laakiin maanta somalilan dadka gobolka sool inay ku qasabto midnimada somalilan gar maaha waxaanan dhiirri gelinaynaa oo taageersannahay in la wada hadlo arrinta xal lagu raadiyo wadahadal wargaboosow madaxweynuhu wuxuu intaa ku daray dagaal midkii horaa ilaa hadda cuqdadiisii la xallilaayah mid kaloo cusub yaan lagu darin wargaraad jaamac oo ka hadlay gobolka sool wuxuu yidhi ah. odayaashii muuse sheegahae nama soo gaarin ah. ah. cidnala soo xidhiirtana ma jirto naw war ma madaxweynaha somalilanba bee sheegaya baadna leedahay annaga war nin gebyey wuxuu yidhi ninka muuse nabadoon ku yidhi waa nimaan mudan waar walla weynayna garan maysaane waxaa hore loo yidhi habar jeclay muuse waa kaa warwaaqlow adigaan war hayne muuse suudi meesha uu ka hadlay waa xarunta aqalka sare waxauna yidhi sharcigaa nisa ee naloo keenay wax badan in laga bedelo u baahan yahay ee buuggiisa warkiisa si fiican loo akhriyo agaasimaha nisana waa inuu meeshan goobjoog ka ahaado war hadduu goobjoog ka ahaado sow xildhibaanadu ka cabsan maayaan qaarna hoos uga hanjabi maayo oo xeerka duuduub lagu ansixin maayo dabeed waar horta tilifoonnada ma ka uruurinaya aga war kalamaanay ma albaabka godka jilicow waad garaacaysaan war horta jilicow xaggee ku yaallaa gabboosa ma barataad rabtaa war sanatar xaaji muuse suudi wuxuu kaloo yidhi madaxda iyo saraakiisha hay-adda nisa annagayba naga xasaanad badan yihiin sida xeerkan ku qoran oo waxaa la leeyaha korkooda lama taaba karo lamana xiri karo maxkamad la og yahana lama saari karo waxaanna u hadlaa huu yidhi soomaalida aan cid u hadasho lahayn warkalamaana waxaa la yidhi waayaha lalmana iyo dadka laabkaciisaa iska daba lagigmo waxa labada kala dheer isku loohay waa damac asaguna lugooyiya kala leexad mooye liibaan ma yeesho hodhay baa dad ugu lumay liitaanyadiiso lixihiya daruurtii intaad laali heegada arrinkaa la yacanoo lugahaaga taalbaa kaasii ligaxanto liiliijintaadaa likaacoyindhaliso waxba laaca maalmaha iyo leylka dabayaa baalibaksiga ma dhaamaan mana dheera liiskii lagu qoray dhammaadkiiyo laalaabidiiyo liqliiqad baa jira lulumaha biyaha gala dhaqantiiran dhex jooga damaqaashada madaaye xubintii kalamaan ayaad maqlayseen guudahaan waa inagintaa dhegeystayaal barnaamijkii kulanka iyo inaad kala socoteen warbaahinta kulmiye anigoo cabdicasiis baada barnaamij kala socodsiinaya cabdirasaaq afarsameynayay gabagabada barnaamijka waxaan kaga tegayaa heesta gufaaco ku luuqeeyo allah u fanaanka maxamed sulaabaan tube nabadgelyo inta aan guntadii سنين غبار قرواي اسكو هاتشي garaadkii kaa gaabsan waaye hadna garashadaadii igaraabi weyde dhibta aan geelaayanay habeenkii hantay guura awada gudume dhibta angiilaayanay gargaarimayside udurkaan habeenkii dhaxantay guura do gunyo jiila byagaadhi hoyday waquul aroorta sidan geed xawlkoon midnaqaa weligeeba gacankii qaadee